alxamdu lilaah rab lcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar ibn abi jamra waxaynu ka qaadaynaa in sha allahu tacala xadiidka laba boqol iyo lixiyo soddon can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam ina allaha khalaqa alkhalqa allah wuxuu marka abuuray khalqiga ama khalaqa wuxuu qadaray alkhalqa khalqiga abuurkiisa ayuu qadaray oo qoray xataa idaa faraqa min khalqihi ay fa idaa faraqa markuu ka faaruqay bimacnaa markuu dhammeeyey min khalqihi taqdiirkiisu khalqiga qadaraayey markuu dhammeeyey ama khalqiga la yidhaahdo abuurista lafteeda weeyo xataa idaa faraqa ay fa idaa faraqa markuu dhammeeyey min khalqihi abuuristiisa uu makhluuqaadka abuurayay waxaa laga tilmaamayaa haddii abuuristii iijaadka iyo jirsiinta ahayd lagu fasiro in la yidhaahdo bacdigood baa loo jeedaa waayo makhluuqaadka abuuritaanka la abuurayaa way iska daba imanayaan oo marba waxbaa la abuurayaa aan hore loo abuurin makhluuqaad dib uu ilaahay ka abuurayaa jira shayga laga warramayaana waa wax dhacay weeye laakiin khalqi baa laba macno leh oo macnaha taqdiirka haddii loo fasiro iyada laa ishkaal waxay noqonaysaa qadaraadda khalqiga abuurkiisa uu qadaraayo bimacnaa uu qorayo waxa dhici doona markuu ilaahay dhammeeyey qorarkaas lowxulmaxfuudka uu ku qoraayo qaalat iraximu raximkii ama qaraabadii baa waxay tidhi hada maqaamu alcaa'iidi bika min alqatiica haadaa maqaamkan aan markaa hadda joogaa ee aan ku suganahay maqaamulcaa'idi bika ka adiga ku magan gelaya allaahow ka adiga ku magan gelaya maqaamkiisii iyo meeshiisii weeye makaanu istaaggiisii weeye min alqatiicati gooyinkaa magan gelaya in la gooyo inaad ka magangeliso cidda kaa rabtaa meeshay istaagi jirtaan hadda markaa taagnahay waan ku sugnahay an adan ku magan galay allahu yaan laygoyn qaala wuxuu yidhi allah nacam haa yacni waan kaa yeelaa macnuhu u dhacayaa inaan markaa kaa magan geliyo gooyin kaa magan geliyo amaa tardayna miyaanad raalli ku noqonayn an asila man wasalaki inaan xidhiidhiyo kii ku xidhiidhiya an asila man wasalaki wa aqtacayo inaan gooyo man qatacaki kii ku gooyana inaan gooyo miyaanad raalli ku noqonay qaalat waxay tidhi bala haa raalli baan ku noqonaya noqonayaa rabbi rabbigayow qaala allah waxa uu yidhi fahuwa lak aduu ku sugnaaday arrinkaasi oo cidda ku xidhiidhisana waan xidhiidhinayaa ciddii ku goysana waa goynayaa xadiiskanna bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen khalqiga xadiiska ku sugan in allaha khalaqa alkhalqa taqdiir in lagu fasiraa fiican ishkaalaadka marka culamada qaarkood ay keenayaan marka khalaqa lagu fasiro in looga jeedo iijaadkii iyo jirsiintii waa laga badbaadayaa oo khalqigama waxaa loo jeedaa mukallafiinta ayaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa cirarka iyo dhulka ma waxaa loo jeedaa eh, in marka caalamudar ay ku sugnaayeen oo marka arwaaxda iyo la jirsiiyey ishkaalaadka noocaasoo dhammi meesha waa ka baxaya erayga khalqi baana marka hore laba macno loo isticmaalaa khalqi bimacna aliijaad mar waxaa looga jeedaa jirsiinta iyo abuurista khalaqa waa abuuray waana sida badan ee ay u soo aroorto macnahaasaa fara badan macno labaadna waa u soo aroortaayoo macnaha ku saabsan taqdiirkana waa u timaadaa qadaraadda wax la qadarayo khalaqa waa qadaray waana lagu fasiraa aayaadka qur'aanka qaarkood macnaha taqdiirka iyadoo looga jeedo waa lagu fasiraa waxaa ka mid a fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin ay axsanu almuqadiriin cid wax qadartoo jaangoysaa ilaahu adaa u wanaagsanaaday yacni cid kula midi ma jirto adaa u wanaag leh tafaasiirta lagu fasiray waxaa ka mid a ah alkhaaliqiin in looga jeeda almuqadiriin waid takhluqu min addiini ay tuqadiru waa lagu fasiray marka mawaadic badan bay soo aroortay iyadoo macnaha looga jeedo laanta tafri maa khalaqta wa bacdu alqawmi yakhluqu uma laa yafri shawaahidda baabkaa u sugnaatayna waxaa ka mid a ah khalaqa oo loo jeedo bimacnaa qadara beydkaa shicirka ah yacni waxa weeye shawaahidda loogu isticmaalay macnaha taqdiirka ayuu oo wuxuu idhi wala anta tafrii maa khalaqta adigu waxaad goysaayoo fulisaa maa khalaqta ay maa qadarta wixii aad qadartay oo jaan goysay waad fulisaa waad kaga dhabaysaa wa bacdu alqawmi yakhluqu uma laa yafrii ragga qaarkoodna waxbay qadaraan oo jaan gooyaan dabeedna ma fuliyaan marka khalqi waxa loo jeeday bimacnaa taqdiir baa loo jeeday marka ilaahay markuu makhluuqaadka abuurkooda qadaray oo looxulmaxfuudka ku qoray taqdiirka markuu dhammeeyey faraaqa loogama jeedo faraaqun min shuqlin oo ilaahay laa yashqalhu sha'nun can sha'nin shayna shay kama mashquuliyo wax ilaahay mashquuliyaa ma jiro makhluuqaadkao dhan mar keliyu wada taalacanaya wada arkaya codadkooda wada maqlaya waxa ay sheegayaan uu og yahay uuna garanayaa mar keliyu wada arsaaqayaa oo u quudinaya oo wax kastoo ay markaa samaynayaan uu doonayaa inay sameeyaan haddamaarita qaar inuu arsaaqa ka mashquulin maayaan inuu qaar kale arsaaqo inuu qaar hadalkooda maqlayo dacawaadkooda ajiibayo waxay doonayaan uu og yahay una dhammaan wada arkayaa ma kala mashquulinayo balaayiin albalaayiin midna mid kama mashquulinayo waata la weydiiyey bacdu salaf oo la yidhi sidee khalaa'iqdan faraha badan le ilaahay u xisaabayaa mar keliya u wada xisaabayaa maalinta qiyaamee markaasuu wuxuu yidhi siduu iminkaba u wada arsaaqayo oo qaarkood inuu arsaaqaa kuwa kale aynay uga mashquulinayn ee saacad keliya risiqi wada siinaayo kulligood makhluuqaadka sidaasuu markaa waxa weeye u wada xisaabayaa oo xisaabta qaarkood uu xisaabayaa kuwa kale aynay ka mashquulinayn marka faraqa waxaa loo jeedaa atamma ayaa laga tilmaamaya markuu dhammaystiro raximkii baa hadlay halkan ishkaalaad baa qaarkood soo aruuriyeen yacnii raximka markan waxaa loo abuuray miyaa garasho iyo tamyiiz iyo hadal miyaa loo abuuray mayada lafteedaa hadashay mise malag baa carabkeeda ku hadlay haddii layahay hadashay ma lisaan xaal bay ahayd mise lisaan qaal bay ahayd umraha noocaas noocaasoo dhan laynama diran waxa weeye waa in markaa loo ictiqaadiyaa inay iyadu hadashay waa loo ictiqaadiyaa ashyaadan makhluuqaadkuna dee way hadlaan ya yacani dhirtaa tasbiixsanaysa dhagxantaa tasbiixsanaysa ciiddaa tasbiixsanaysa yacni ashyaada yacni waxay leeyihiin hadal iyo tasbiix bay leeyihin wain min shayin ila yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahum tasbiix bay leeyihin kullun qad calima salaatahu wa tasbiixah yani dhammaan hadday shimbira yihiin iyo hadday ashyaa kale yihiin yacnii allah wuxuu og yahay siday u tukanayaan iyo tasbiixdoodaba allah waa ogyahay axaadiista saxaaxa waxaa ku soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam dhagxan quruuraxa inuu qaaday oo sacabkiisa saa ugu qaaday dabeedna sacabka nebiga iyagoo ku sugan oo baabacada nebiga ku sugan ayaa tasbiix ay dadku maqlayaan bay tasbiixsadeen quruurxi dhagxantii quruuruxa ahayd markaasuu abubakar gacanta ugu riday markaasaa gacanta abuubakarna ku tasbiixsadeen markaasaa haddana cumar gacanta loogu riday ya oo baabacada markaa cumar lagu riday baabacadii abubakar markay ku tasbiixsadeen dabadeed ayay baabacada markaa cumarna ku tasbiixsadeen marka waxa weeye eh, xaqiiqatan waxaa la odhanayaa raximka hadlays waa lisaanul xaal la odhan maayo waa lisaanul maqaal sida saxiixa waayo qowl haddii la itlaaqo asalku waxa weeye waa inuu yahay mid markaa lagu lafdinayo oo lagu dhawaaqay weyn in la yidhaahdo waa darbu masal oo tusaalun baa la yeelay oo yacni hadalba ma dhicin taasi waxa weeye waa arrin markaa waxa khalata weeye yacni qowl saxiixa ma aha xadiiskani wuxuu inoo sheegayaa raximku inuu allah magan galay oo ka magan galay in la gooyo oo qaraabadii dadku ay isqaraabaysanayeen ee xigtadiiyo qaraabada ay ahaayeen waxaa la rabaa in la xidhiidhiyo ciddii xidhiidhisa allah wuxuu ballan qaaday inuu xidhiidhinaayo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay ahaatay noocii camalku ahaa cidda goysana allah wuxuu ballan qaaday inuu goynayo cuquubaduna waxay tahay waa noocii camalku ahaa baa lagu ciqaabaya ya ciddii xidhiidhin samayn weydee goysa waa la goynaya allah baa goynaya ciddii xidhiidhisana allah baa xidhiidhinaya raximkii sidaa raalli waa ku noqotay qaalat bala yaa rab qaala fa huwa lak qaraabada xidhiidhinta la xidhiidhiyaa fadli weyn bay leedahay waxaana kaaga filan xadiiskan laftiisa inuu allah xidhiidhinayo cidda xidhiidhisa cidda goysana uu goynayo waxaa kaloo soo aroortay xadiidka saxiixa in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaari iyo muslim soo wariyeen man axaba an yubsada lahu fii risqihi wa an yunsa'a lahu fii afarih falyasil raximah ku kastoo jeclaada in loo waasiciyo arsaaqdiisao loo fidiyo ajashiisana laga dibdhigo jeclaada jeclaadana in ajashiisa laga dibdhigo cimriga loo dheereeyo falyasil raximah ha xidhiidhiyo qaraabadiis cimriga loo dheeraynayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa cumrigaa loo barakaynaya markaasaa cumrigii wuxuu kula iman karaa wax fara badan oo wanaagsan waa in barake loo geliyo waayo dheeraanta cimrigu dheeraado hadduu barakala yahay dee wuxuu noqonayaa mid markaa waxtarkiisa yar yahay ee waxaa laga tilmaamayaa in loo barakaynaayo oo deedna qaar ka cimri dheer uu cimrigiisa uga nafci badanaayo waxa wanaagsana uu ku qabsaday daraaddeed albaraka min allah alcilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya cimriga laftiisa in la dheereeyaa waa dhacdaa iyaday barakaduba jirto waxaa laga tilmaamayaa waa sabab iyo musabab qaraabada la xidhiidhiyaa waxay ka mid tahay asbaabaha keensanaya cimri dheeraynta in la gooyaana waxay ka mid tahay waxyaalaha keensanaya cimrigu inuu gaabto taasina qadarka ka hor iman mayso waayo ruux walba dee horaa loogu qadaray kii qaraabada xidhiidhinaya oo cimrigiisu dheeraanaayo iyo kii qaraabada goynaya oo cimrigiisu gaabanaya horay u qornaydoo u qadarnayd sababta iyo musababka mid walba waa qadarnaayeen waana qornaayeen allahna waa sii ogaa waana qoray markaa sidii la qadaray ka hor imanaysaa la odhan maayo waa shay maktuubo qoran laakiin siday u dhacaysaaba horay u qornay sidaa markaad ka eegto dee laa ishkaal ishkaal kuma sugna dadku qaraabada waxay u qaybsamaan saddex qaybood sida axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam qaarkood ay sheegayaan waasil iyo mukaafi iyo qaatic saddexaasuu nebigu u qaybiyey calayhi salaatu wasalaam siday qaraabada dadku ku yihiin mid waa waasilo waa kii qaraabada xidhiidhiyey kaa waasilka la yidhahda qaraabada xidhiidhiyey waxa weeyaan waa mid qaraabadiisii ogoynaysuu isagu xidhiidhinayaa wanaajinayaa u samafalayaa iyagu iyagu goynaya ayaanu danka gelayn markaasuu haddana u samafalayaa xidhiidhinaya kaa waasil baa la yidhahdaa waa ka fadligiiyo sawaabka loo ballanqaaday weeye midna waxa weeye iyagoo xidhiidhinaya ayuu isagu jarayaa kaana waxa la yidhaha qaatic baa la yidhahdaa ka saddexaad oo mid labada u dhaxeeya waxa la yidhaha mukaafi intooda ay u sameeyaan unbuu uga abaalgudaa ya qadarkay xidhiidhiyaan in la eg buu xidhiidhiyaa ka badan lama yimaado kii xidhiidhiya waa xidhiidhiyaa intii in la egun egunbuu xidhiidhiya kama badyo kii salaama waa salaamaa kii soo booqda waa soo booqdaa ya qadarkii uun in la eg xidhiidhkoodii ay u samaynayeen in la egoon markuu la yimaado kaa waxaa la mukaafi baa la yidhahdaa laa calayhi walaa lahu dembigii qaraabagoynta ma yeelanayo sawaabkii iyo ajarkii kii qaraabada xidhiidhiyeyna yeelan maayo dembigiina waa ka badbaadaya sawaabkiina heli maayo mukaafi baa la yidhahdaa mukaafi ayaa la yidhahdaa waciid iyo goodi baa u soo arooray ka qaraabada gooya waxaaba ka mid a xadiidkan wa aqtaca man qatacak waxaa kaloo ka mid a laa yadkhulu ljannata qaatic in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jannada geli maayo mid qaraabada gooya ma gelayo waa waciid yacni saa loogu goodiyey qarabo xidhiidhinta waxyaalaha soo gelaya waxaa ka mid ah salaamta lafteed waa soo gelaysa ixsaanka iyo samafalka waxaad awoodi karto inaad ku tarto hadday ra'yiga tahay haddaad xagga cilmiga tahay haddii xagga talada ay tahay haddii xagga gacanta ay tahay yacni markaa inaad ku tartaa waa soo gelaysa ducadaad u ducaynaysaa waa soo gelaysa inuu allah balaayaadka iyo aafaad ka ilaaliyo in ilaahay hanuuniyo in ilaahay islaaxiyo inuu ilahay risiq xalaala siiyo yacni ducada markaysaga khayray dunya walaakhira aad ugu ducaynayso qaraabadaadu waxay ka mid tahay min silati raxim qaraabo xidhiidhinta ka mid tahay waayo ixsaan weeye aad u samaynayso marka taasi waxa weye iyaduna waa muhim weeyaan inaad u ducayso in ilaahay hanuuniyo inuu ilaahay islaaxiyo inuu khaatimadooda hagaajiyo inuu ubadkooda dhowro inuu arsaaq xalaala ilaahay siiyo inuu balaayaadkii aafaadka ka ilaaliyo inuu ilaahay marka waxa weeye u dambi dhaafo yacni waxa weeye khayrka adduunya khayrka aakhira inaad ugu ducaysaa waxay ka mid tahay min silati araxim qaraba xidhiidhintay ka mid tahay hadduu markaa gaal yahay xataa qofka qaraabadaada ahi xidhiidhintii wax waa ka yeelanayaa oo in marka waxa weye la xidhiidhiyaa shay fiican bay noqonaysa xadiiskii nebigu muxuu sheegaayey hayra anna lakum raximan sa abulluha bibilaaliha yacnii xagga ilaahay waxba idinka tari maaya buuyi ha yeeshee qaraaba igu leedihiin qaraabada qoyaankeedaan idin qoynayaa bimacnaa waan idinku xidhiirinaya yacnii saasaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya waxaa la soo wariyey silu arxaamakum walow bisalaam xidhiidhiya qaraabooyinkiinna kulay ku tahay waxaa ku xidhiidhinaysaan salaam kulay ku tahay xidhiidhiya haddaba qaraabo xidhiidhintu waxay u qaybsantaa mid waajiba iyo mid sunno ah cidda ay qaraabada ay waajibka tahay in la xidhiidhiyaa waa ayo culammadu waxay sheegaan daabit waa qaraabo kastoo labadaa qof ee qaraabada ah hadduu midkoodna ahaan lahaa lab midna dhadig ahaan lahaa inay isguursadaan ayna xalaalo noqoteen yacnii cidda maxaarimta ah waxay noqonayaan qaraabadooda in la xidhiidhiyaa waa noocii qaraabo xidhiidhintiisu ay waajibaysay almaxaarim ciddaa qaraabada ah midkoodna hadduu ahaan lahaa lab midna ahaan lahaa dhadig inay isguursadaan mar haddaynay bannaanaateen oo ay xaaraan noqon lahayd abadan waa noocii qaraabadiisa in la xidhiidhiya ay ahayd mid waajiba ay ahayd daabitkaasay culammadu sheegaan qaraabadii kale ka dambaysa intaas waxay noqonaysaa maqaamu fadiila xidhiidhinta la xidhiidhinaya oo hawaab iyo ajar in lagu helayo ayay noqonaysaa laakiin noocii waajibka ahayd ma soo geliys mana aha marka waxa weeye inay dee in yar oo kooban markaa ku xadidan tahay ee taa markaasi taasi way guda ballaaran tahay taa markaa fadiilada noqonaysa xidhiidhinteedu ama sunnaha soo gelaysaa way guda ballaadhanaysa oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam istawsuu biahli misra khayra fa inna lahum raximan wa dimma reer masar dardaarankayga aan idinkula dardaarmayo aqbala waayo waxay leeyihiin ballan iyo cahdi bay leeyihiin dimmay leeyihiin raxim iyo qaraabana waa leeyihiin ahlucilmigu waxay dhahaan raximka waxaa loo jeedaa in waxa weeye ummu ismaaciil nebi ismaaciil hooyadii inay ahayd reer masar ahayd raximka la sheegaya waa taas nebigu cadnaan wuxuu ka tirsanayaa labaatan waa ka koob iyo labaatanaad wey cadnaan iyo ismaaciilna aabbayaal u dhexeeyaa jira waa cadnaan ka farcan yahay haddana iyadoo markaa waxaa weeye labaatan oday in ka badan uu ka tirsanaayo ayuu wuxuu sheegayaa ismaaciil maadaama ay dhaleen qaraaba ina la yihiin nooc qaraabaa baa jirta marka waxaa laga qaadanayaa inay qaraabadu guda ballaadhan tahay baa laga qaadanayaa laakiin taasi calaa kulli xaal waxay noqonaysaa noocii sunnada ahayd ayay noqonaysaa xadiiska laba boqol iyo toddobiyo soddon can caaishata radia allaahu canha qaalat jaaatni imra'atun macaha bnataani tas'alunii caaisha waxay tidhi radia allaahu canha jaaatnii waxay ii timi imra'atun gabadh baa ii timi waxay ii timi wa macahaa iyaduu la jirkeeda ahaaday ibnataani laba hablood oo ay dhashay iyadoo markaa wadata ii timi ay labada hablood weheliyaan waxay ii timi tas'alunii xaalay ii weydiisanayso i baryayso inaan quud siiyo ay iga baryayso falam tajid cindii hayra tamratin waaxida kamay helin agtayda hayra tamratin xabad timire mooyaane oo waaxidatin keliya mooyaane wax kale kamay helin fa actaytuhaa xabaddii timirtahayd baan siiyey yacnii gurigii markay baadhay caaisha waxay siisay waa ka weyday mooyaane xabad timira inay heshay xabaddii timiray siisay faqasamatha bayna bnatayha way kala qaybisay xabbaddii timirta ahayd oo labadii hablood bay u kala goysay oo kala siisay yacni mid walba jeex bay siisay uma qaamat dabeedna way kacday oo fakharajat way baxdo agtaydii bay ka baxday fadakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa soo galay faxaddastuhu waa uga waramay nebiga calayhi salaatu wasalaam caaisha odhanaysaa faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam man buliya min hadihi albanaati bishayin ku kastoo lagu imtixaano min hadihi albanaati hablahaas xaaluu ka mid yahay shayga soo socdaa bishayin wax lagu imtixaano yacnii qayb ka mid ah hablaha fa axsana ilayhinna dabeedna u samafala oo wanaag u sameeya hablihii kunna lahu sitran min annaar waxay u noqdaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam astur bay uga noqdaan naarta oo xijaab bay uga noqdaan naarta lagaga xijaabaayo ayay u noqdaan xadiiskan bukhaari iyo muslim waa isku waafaqeen xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa qof dumara oo baahan oo laba hablooda yaryar wadata inay caaisho u timi dabeedna wax weydiisatay waxaa laga qaadanayaa qofku hadduu baahan yahay oo gaajo dee nafti ay hayso amaba marka waxa weeye dadkiisii marka ay baahan yihiin oo wax kale aanu ahayn dadka inuu weydiistaa inay u bannaan tahay ou noqonaayo macduur caaisho markay wax weydiisatay caaisha gurigii baadhay xabad timiray hesho waa riwaayo kaloo muslim saxiixa ku soo wariyey waxay sheegaysaa inay saddex xabbood timira ay heshay dabeedna saddexdii xabadood ee timirta ahayd ay u dhiibtay muslim baa soo wariyey riwaayadaasna markii qofkii dumaraa saddexdii xabadood timira loo dhiibay labadii hablooda ee mid walba xabad bay siisay mid waliba xabaddeedii markay cuntay ayaa hooyadii waxay istidhi hablaha yar dhashay xabadda kala cun markaasay gacanta kusoo taageen oo weydiistay xabaddii saddexaadna afkii ay ku sii waday waa ka soo celisoo way u kala jeexday dabeedna mid walba jeex bay siisa riwaayada muslim saasay qisada u sheegaysa culamada qaar waxay ku xambaaraan tacadud in waxa weeye labada arrinba ay dhaceen oo laba qiso kala duwan oo marba mid ah inay tahay bay culamada qaar ku xambaareen ahlucilmiga qaarkoodna waxay meye qisadu waa mid keliye laakiin waxaa lagu xambaarayaa waxaan iyada ku gaar yeelo xabadda keliyaan helay si loo kulmiyo labada riwaayo oo labada xabadooda timire kale dee labada hablood baa markaa kala qaadanayay marka iyada waxaan ku gaar yeelo hal xaboo timirunbabana helan waa xabadii saddexaad sidaa marka loo fasiro oo sidaa la yidhaahdo waxay lala kulmin karaa riwaayadan haddii tacadud lagu xambaarana dhib male waxaa laga qaadanayaa xadiiskan raxmadda hooyadu siday u badan tahay oo iyadoo gaajaysan inay waxaweeye ilmaheedii ay hormarinayso oo wixii yaraaye loo dhiibo isaga ay siinayso ama ilmaha yar ay siinayso taasaa laga qaadanayaa sida raxmadda hooyadu u badan tahay laga qaadanaya marka maadaama ixsaankii hooyadu sidaa u badan yahay dee waa in layska ilaaliyaa waalidiinkaarnimadiiyo cuquuqa waa in aad iyo aad laysaga jiraa xadiisku wuxuu kaloo ku tusinayaa ruuxii markaa habla lagu imtixaano oo u samafala oo quudiya oo arra tira oo wanaajiya ixsaanku waa guda ballaaran yahay naartay xijaab uga noqonayaan oo lagaga xijaabayaan riwaayadka qaarkood ashyaada qaar bay tilmaamayaan oo inuu arsaaqayo oo quudinayo oo arra tirayo oo edbinaayo yacni markaa ixsaanada inuu samaynayo ilaa riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan deedna u guuriya marka fa axsana ilayhinna ixsaankaasaa wuxuu markaa noqonayaa mid guda ballaaran marka baristii wax la baraayey oo la edbinaayey oo diinkooda waxa anfacayay la baraayo maaddi ahaan markaa in wax yacni loo in la quudinayo oo la arratirayo oo la edbinaayo kullu daalika waa soo gelaya xadiidkan qadarka ee sidaasa laynoma sheegin fadligaa lagu helaya inay naarta xijaab uga noqonayaan tiro mucayana lama xadidin daahirkuna waxay tahay hablahaasi hadday badan yihiin iyo hadday yar yihiin in fadiiladaa lagu helayaa inay isku mid tahay waayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa man buriya min hadi albanaati bishayin marka bishayin intoodii yarayd iyo intoodii badnaydba waa soo gelaysa xadiis baa wuxuu tilmaamaya saddex hablood markaasaa nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam laba ka waran cidda markaa haysa oo lagu imtixaanay oo dabeedna markaa waxa weeye labadii wanaajiya yacni laba hadduu markaa waxawe sidaa ku fuliyana waa la mid oo labadaana markaa u samafalo oo ku sabro saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen haddii la weydiin lahaa midkana wuxuu odhan lahaa midkuna waa saas waa la soo wariyey midka laftiisa sixadiisa inkastoo aynan hubin in marka waxa weeye uu midka laftiisa haddii loo samafalo in lagu helaayo inuu marka waxa tilmaamay kole culamada qaarkood waxa weyaan waa waa quweynayaan midka laftiisa sheekh albaani waa quweynaya daahirka xadiiskanna waa laga qaadanayaaba man buliya min hadihi albanaati bishayin waayo bishayin waa nakira fi siyaaqi shart qaacidaduna waxay tahay nakira fi siyaaqi sharti tufiid alcumuum nakirada siyaaqu shardigu waxay faa'iideysaa hadday siyaaqu shardi dhacdo cumuum bay faa'ideysaa cumuum ayay faa'iideynaysaa ibtilaa waxaa looga cabiray khayr iyo sharba waa la ysku imtixaanaa wa nabluukum bishari walkhayri fitna oo nicmadu waa imtixaan dhibaataduna waa imtixaan midna qofka waxaa la eegayaa inuu ku shukri noqo midna waxaa la eegayaa inuu ku sabro ya waxaana jirta inay dee gaaladii oo kale aad u karahaysan jireen hablaha waidaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim marka midkood loogu bushaareeyo gaaladii carbeed inan marka loogu bushaareeyo oo la yidhaha inan baa ku dhalatay dalla wajhuhu muswadda wejigiisu maalintaa wuxuu noqon jiray mid madow madluun iyo murugo daraaddeed ayuu wejigiisu la madoobaan jiray wa huwa kadiim isagoo cadho buxsanay ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab waxay isku qaban jireen oo ka fekeri jiray ma dulli buu ku haystaa mise waa xabaalnooliyaa ciiddu ku aasaa marka hablaha aad bay dee u necbaayeen saas aawadeed baa dee waxaa lay samayn jireen wa'dulbanaat ya inay waxaweye xabaalnooliyaan ayay markaas samayn jireen badanka carabtu in badanoo ka mid waxay samayn jireen xabaalnololyin taasay samayn jireen kaan xataa dilin in badanoo ka midi waxay jeclay inay dhimato marka in lagu sabro waa nicmo ilaahay ubadku badku inama iyo hablo mid walba waa nicmo ilaahay waa deeq ilaahay waa nicmo ilaahay inamada iyo hablahana mid u khayr badan oo u nafci badan ilaahay baa og yacnii inamada jeceshay waxaa dhici karta in habluhu kaaga nafci badan yihiin oo kaaga waxtar badan yihiin oo kaaga ixsaan badan yihiin ya marka sidaas aawadeed innagu ma ogin qaybka iyo sida umuruhu noqon doonaan ma ogin xaqaa'iqda kama warhayno waa in waxa wixii ilaahay ku siiyo waad ku raali noqotaa waana lagu imtixaanayaaye imtixaanka inaad ku dhicin waa inaad ku dadaashaa hablihii waa in la wanaajiyaa waa in lagu sabraa waa in allah loogu shukri naqaa waa in la ogaadaa nicmo ilaahay inay yihiin waana in ixsaan loo sameeyaa ciddii markaa wanaajisana ilaahay waa wanaajinayaa oo naarta ayay xijaab uga noqonayaan wanaagga la wanaajinayana waxaa ka mid a in la edbiyo in wax la baro min diinkii ay bartaan in waxaweye lagu barbaariyo akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan iyo cibaadada iyo taacada inay ilaaliyaan ay xijaabtaan cawraadkooda asturaan yacni waxa eh, diinkooda yacni markaa shayga wanaagsane ay samaynayaan iyo waxa ku waajibaadka ah la baro haddii aynay garanayn markaa gabadhii wax ku waajibaba oo tahaaradeedii iyo waxay samayso toonna aynay garanayn tarbiye wanaagsan aan la barbaarin dee waxa weeye markiisa waa dhibaato mas-uuliyad baana ka saaran markaa waalidkii ka saaran abbihii hooyadii mas-uuliyad baa ka saaran marka mar walba waa inay amraan salaaddii waa inay amraan sida wanaagsan loo tukanayo waa in la baraa sida tahaaradooda waa in la baraa yacni markaa waxa weeye aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waa in la baraa laguna barbaariyaa lala daba joogaa ilaa qofkii dee ay u noqonayso dabeecad u noqonayso wa amur ahlaka bisalaati wastabir calayha wastabir calayha maxaa loo raaciyey kuma filla mar iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban iyo labaatan iyo konton toonna eh, kuma filla inaad amartaa waxaa loo baahanya inaad la daba joogto mar walba inaad amartaa la rabaa ya mar walba waxaa la rabaa inaad amarto ayaa la rabaa oo amarkaa aad la daba joogto laakiin waxa weeyaan intuu marar amro dee inuu iska daayo faraha ka qaado sax maaha saasuu allah wuxuu yidhi wastabir calayha ku sabir ya waa amar la rabo in la joogteeyo oo salaad kasta marka waxa loogu yeedho oo la amro yani ma tukatay tuko yacni kac yani waxa weeyaan marka lagu barbaariyo yacni taacada iyo cibaadadii khayrka ixsaanka loo ixsaan samaynayana waxaa ka midoo soo gelaysa ducada loo ducaynaayo ubadka wax lagu islaaxiyo duco ka fiicani ma jiro waa in waxa weeye ducada markaa loo duceeyaa inuu ilaahay islaaxiyo ya oo waalidadu in fara badan allah ay baryaan inuu ubadkooda ilaahay wanaajiyo ubad wanaagsan oo saalixiina inuu ilaahay ka yeelo oo barakaysan ducadaa waa inuu u badiyaa ugu roonaadaa dan baa ugu jirta inuu markaa waxay wanaagsanaadaan darajaadka jannadii caaliga ay galaan isaga xataa marka ay u shafeeco qaadaan camal ahaan isaga ay ka fiicnaadaan dan baa ugu jirta waladiina aamanuu watabacathum duriyathm biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay darajaadka jannada caaliga hadday galaan oo waalidadooda ay galaan derajo hoosaysa dee ubadku waa u shafeeco qaadayaan si derajada sare loo gaadhsiiyo ya marka waxa weeye ducada waalidkuna waxa weye mustajaabo min xaysu alaslu saas aawadeed baryaday allah u baryayaan waalidadu ubadkooda waa inay farabadiyaan waxay xataa ku dhibsadan hadday la yimaadaan waa inayna habaarin waa inay iska jiraan inay habaaraan waayo yacni markaa in habaar lagu ciilbeelo iyo caymah inuu u duceeyo in ilaahay islaaxiyo in ilaahay hanuuniyo in ilaahay hagaajiyo quluubtu waxay ku jiraan yani markaa gacanta ilahay bay ku jiraan ina alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaani yuqallibuha kayfa yashaa saas aawadeed waa in allah looga baryaa inuu akhlaaqdooda ilahay hagaajiyo in ilaahay markaa islaaxiyo inuu ilaahay khayrka ku sugo iyo iimaanka iyo taacada inuu qalbigooda xagga yani markaa khayrka u qallibo oo ku sugo inuu waxaweeye ilaahay islaaxiyo in allah looga barya in ilaahay hanuuniyo in ilaahay wanaajiyo yacni aad iyo aad waa in baryadaas loogu dadaalaa aad iyo aad bay u fiicantah xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo soddon can cumar bni khadaabi radia allahu canhu qaala qadima cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam sabyun cumar bnu khadaab waxau yihi radia allahu canhu qadima cala nabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga waxa u yimi sabyun maata la soo qafaashaa u timi sabyigu waxa weeye waa maatadii gaalada laga soo qabsaday oo dumarkii caruurta ahaa gaaladii markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta la dagaalamaysay haddii markaa laga guulaysto oo dabeedno markaa waxa weeye markaa maatadoodii la qabsado taasaa waxaa la yidhaha sabyi baa la yidhahdaa fa ida imra'atu min asabyi taxlugu sadyaha tasqii waaba yadii oo gabadh min asabyi dadkii lasoo qafaashay ka mida ah ama lasoo taxaabtay ee gaalada laga soo qafaashay ka mida ah, taxlubu ay lisayso sadyaha naaskeeda ay lisayso naasaheeda ay lisaysaa waxay lisaysaa tasqii xaalay markaa doonayso inay waraabiso oo ilma siiso ay doonayso riwaayaadku waa kala duwan yihiin riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo arooray tascaa muslim saxiixiisa wuxuu ugu soo wariyey tabtagii haddii la yidhaahdo tabtagii xaalay markaa raadinayso ilmaheedii riwaayada tascana waxay faa'iideynaysaa xaalay markaa waxay roorayso ilmihii markaa doonisay doonaysay u rooraysaa weliba riwaayadka qaar waxay ugu timi taxallaba sadyaaha waxa lismaya intay marka waxaen naasii darareen bay iska lismayaanba taxallaba ya ama taxallabu tataxallabu taxallabu sadyaaha labadeeda naasyaday lismayaan bimacnaa iyadaana lisiin ayay godladeen markaase iska da'ayaan oo marka caanii ka socdaan markaase yadiina raadinaysaa ilmaheedii waa ay weyday ama tascaa way rooraysaa marka ilmihii markan ma hayso maxay yay waraabinaysaa bacdu ahlicilmi riwaayadan markay qaateen waxay yidhaahdeen ilmo kalay marka waxay markaa siinaysaa caano oo u lisaysaa riwaayadan laguma sheegin ilmo kale oo markaa meesha ku sugan saas aawoodee culamada qaar waxay ku fasireen haddii tasqiya ay noqoto inay sugan tahay lafdigaasi in laga dhigo xaala muqadara inay tahay xaalay niyaysan tahay oo doonayso inay ilmaheedii waraabiso siiso laakiin ilmihii markii ma hayso idaa wajadat sabiyan fi sabyi waxay sidaa samaynaysa idaa wajadat markay heshay sabiyan ama idaa wajadat waxay heshay sabiyan ilmo yar bay heshay fi sabyi yacnii dadkii lasoo qafaashay gudahoodii ayay ka heshay ilmo yar bay ka heshay waa ilmaheedii fa alsaqathu waxay ku dhejisay bibatniha caloosheeday ku dhejisay wa ardacathu waa nuujisay faqaala lana nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu wuxuu nagu yidhi calayhi salaatu wassalaam aturawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar aturawna ma u malaynaysaan haadihi tani taarixatan inay tahay mid ku tuuraysa waladaha ilmaheeda mid ku tuuraysa inay tahay ma u malaynaysaan atarawna haddii la yidhahdo ataclamuuna ila macno tahay ma ogtihiin haadihi taarixatan waladaha haddii ta'da la gudo waa sida fiican weeyaani culamada qaarkoodna u dabdiyeen waxaa macnuhu u dhacaya atadunnuuna ma u malaynaysaan atarawna ma u malaynaysaan haadihi tani hooyadaasi taarixatan inay tahay mid ku tuuraysaa waladaha ilmaheeda mid ku tuuraysa walada taarixatan baa mafcuulnimo u qaadanaysa tarawnana laba mafcuul bay markaa qaadanaysaa mid waxa weeye waa ismu ishaara haadihi ka labaad mafcuulka labaadna waa taarixatan waladahana waxa weye walada waxa weeye waa mafcuulkii taarixatan yacmalu camala ficlihi sabcatun ismu faacilka ka mid ah. fi nnaari naarta inay ku tuurayso bimacnaa dab inay ku tuurayso ma u malaynaysaan taasi inay ku tuurayso ilmaheeda dab inay ku tuurayso ma u malaynaysaan qulnaa waxaanu nidhi laa maya uma malayn inay ku tuurayso yacni kuma tuurayso kuma tuurayso wa hiya taqdiru anlaa tatraxa walxaal hiya iyadu taqdiru ay awoodayso anlaa tatraxahu inaynay ku tuurin iyadoo kari kartaa dab kuma tuurayso faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam lallaahu arxamu ay wallaahi allah baan ku dhaartay lallaahu allah baa arxamu uga naxariis badan bicibaadiha addoommadiisa min haadihi tan buu uga naxariis badan yahay biwaladiha waladkeeda siday ugu naxariisanayso si ka badan baa allah addoommadiisa ugu naxariisanaya xadiiskan iyo muslim way isku waafaqeen waxaana xadiisku tusinayaa raxmadda ilaahay siday waasic u tahay ayaa xadiiska laga qaadanayaa oo hooyadu aad iyo aad bay dee ugu naxariis badan tahay ubadkeeda iyadoo gaajaysan bay ilmihii nuujinaysaa yacni wax kastaba badbaadadiisay ka jeceshahay marka raxmadda hooyadu de waa aad iyo aad bay badantay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay in allah addoommadiisa uga naxariis badan yahay hooyadu siday ilmaheeda ugu naxariisanayso si ka badan in allah ugu naxariisanayo addoommadiisa marka kalsoonida allah lagu kalsoonaanayo waa in la badiyaa waana in la ogaadaa in allaah inuu kaaga kaalmo badan yahay oo kaaga naxariis badan yahay aabbaha iyo hooyada marka allaah ku kaalmaynaya oo kaaga naxariis badan aabbaha iyo hooyada marba hadduu kuu sugnaaday xidhiirka adigiiyo isaga idinka dhaxeeya waa inaad adkaysaa yacnii isaga la tala saartaa isaga lagu kalsoonaadaa yani xaggiisa loo noqdaa taacadiisa lagu dadaalaa marka maadaama hooyaduba aynay jeclayn ilmaheeda inay dab ku riddo ilaahay addoommadiisa inuu naaro naar ku rido ma jecla dee marka waxa weeye iyagu xumaanta la yimaadaan oo ay ka tanaasuli waayaan ubaa naarta la gelinayaa qaarkoodee ciddii gaalnimo ku dhimatayna naar waa gelaysaa cidda ahlulkabaa'irka ahina wax ka mida naarta gelaya laakiin marka hore inuu cadaabo addoommadiisa ma jeclaa laakiin qaarkood iyagaa kasbanaya sidii lagu cadaabi lahaa ina raxmatii sabaqat ghadabii ina raxmatii halabat ghadabii adilada waa saa ku soo aroortay in raxmadda ilaahay cadhadiisa ka hormartay cadhadiisa ka qaalib noqotay sabigani wuxuu ahaa sabigii hawaasin nimankii hawaasin markii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta ay la dirireen oo la dagaalameen waa laga gacan sarreeyey markii laga gacan sarreeyeyna waxay noqotay in gacanta lagu dhigay oo marka waxa waxaweye maatadoodii oo dhan lasoo qafaashay sababtuna waxay tahay nin marka waxa weeye dhallinyaro ah oo qabqablaaba u talinayey dabadeedna marka waxa weeye wuxuu yidhi si aan cidina u cararin wax allo waxaynu xoola haysanno iyo waxaynu maato haysanno oo dhan faranta wada keena buuyi kulli ninkii is yidhahda carar ha is yidhaahdo markaa xaggaad u carartaa mayada waxba ku hadheen dad iyo duunyo toonna waxba kuuma maqneen marka nafta duldhiga yaa oday gaboobay oo de markaa da ahaa oo boqol iyo labaatan markaa jiray oo durayd ibnu simma la odhan jiray ayaa ku yidhi war maxaad u keenaysaa xoolaha iyo maatada meesha faranta u keenaysa markaasuu wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan ninna cararin maan doonaya markaasuu tala ma haysin ina almunhazima laa yaruduhu shay nin hadduu jabo waxba ma celiyaa wax celiyaa ma jiro kadaa buuri markaysa markaa ha keenine markaa waxaan iyaga wixii maato iyo xoola ah fogeeya ragga dagaallamayuun bes faranta ha yimaado wuu ka diidey dabeed markaa waxa weeye wuu calacalay ninkii odaygii ya laytanii fiiha jadac ahudu fiiha wa adaac hadal calaacala uu leeyahay alla maan dhalin yaraado maan xoog yeesho ya yacani wakhtigan itaan iguma jiro laakiin wakhti aan xoog leeyahay maan ahaado waxay noqotay calaa kulli xaal inay waxa weeye markaa nimankii la jebiyo dabeedna markaa waxa weeye xoolahoodii iyo maatidoodii oo dhanna inay soo gacan galaan saasay markaa noqotay markaa sabiga ay ku jirtay gabadhani wuxuu ahaa sabiga hawaasin ayuu ahaa kuwaas ayuu ahaa marka ilmaheed markii hore waa ka lumay oo waa arki weyday laakiin markii dambe way heshay markii dambe way heshay caloosheeda ay ku dhajinaysayna waxay uga jeedaa naxariis bay uga jeedaa u naxariisanaysa iyo cadfi bay uga jeedaa can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul jacala allahu araxmata fii mi'ati juzi allah wuxuu ka yeelay ama jacala bimacnaa khalaqa in lagu fasiro waana sida fiicanba jacala allahu ilaahay waa abuuray alraxmata naxariista ayuu abuuray fii mi'ati juz'in boqol qaybood gudaheed buu ku abuuray boqol qaybood gudahood buu ku abuuray faamsaka cindahu tiscatan wa tisciina juz-an wuxuu agtiisa ku haystaa oo yacni ku kaydiyey sagaal iyo sagaashan juz-an qaybood oo raxmad ah wa anzala fi lardi arladana wuxuu u soo dejiyey juz-an waaxidan qayb keli ah oo naxariisaha ka mid a fa min dalika aljuzi qaybtaas keliya ee adduunyada loo soo dejiye raxmadda abaa baa yataraaxamu alkhalqu khalqigu isugu naxariisanayaa xataa tarfacu alfarasu xaafiraha can waladiha xataadu waa ibtidaa'iya ay fa tarfacu alfarasu waxay kor yeelaysaa oo kor uga qaadaysaa farasku xaafiraha qoobkeeda ayay sare uga qaadaysaa can waladiha ilmaheeda gammaankeeda yar ayay sare uga qaadaysa bimacnaa geenyadu waxay markaa sare uga qaadaysaa qoobkeeda inay ku dhibto hadday iskuba taagto ay kaga beeganto naxariisay u naxariisanayso daraaddeed bay sare uga qaadaysa khashyata an tusiiba waxay sare uga qaadaysaa baqasho ay ka baqanayso daraaddeed an tusiibahu inay markaa qoobkaa haleeshiiso oo bimacnaa ku dhibto ay uga baqayso uga turayso ayay sare uga qaadaysa xadiiskii hore aynu soo marray haddaan ku yaro laabto oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramaayey hablaha iyo cidda markaa hablo la siiyey marka riwaayada inoo qorani waxay ahayd man buriya min hadihi albanaati bishay riwaayada inoo qorani waa man buriya min hadihi lbanaati bishayin bilba siday shuraaxduba baraarujinayaan ruwaadda ayaa isku khilaafay bukhaariga soo wariyey marka badankood waxay u soo wariyeen man yali oo in halkaas ba'da ah ayay tahay man yali min hadihi albanaati weliba bishayga riwaayadka qaar baa la gaar noqday sida riwaayadan buliye oo kale marka riwaayada ya-da waxay noqonaysaa man yeli kii mas-uul ka noqda oo maamula min hadihi albanaati cid ka mida hablahaas oo fa axsana ilayhinna dabeedna u samafala waxaa soo gelaya kii hablaha dhalay waxaa kaloo soo gelaya hable uu mas-uul ka noqday oo aanu isagu dhalin ama walaala ha noqdaan ama marka waxa weeye qaar eh, cid kale dhashay ha noqdaan oo qaraabo yihiin qaar loo dardaarmay ha noqdaan inuu marka waxa weeye xubaanadooda yeesho nooc kastaba ha ku yimaadaane yacni ciddii maamusha ayay markaa noqonaysa marka cid alla ciddii maamusha eh, min alwilaaya laga keenay markaas ayaa fadiiladaas ku helaya oo markuu maamulaydeed wanaajiya wuxuu ku helayaa inay naartii xijaab uga noqdaan taasuu ku helaya riwaayadan mamburiya kushmiihani oo ruwaadda bukhaariga soo warisay ka mida ayaa la gaar noqday sida shuraaxda qaarkood ay tilmaamayaan ha yeeshee waxa ayidaya masaadirta kale ee markaa sunnada inay qaarkood u soo wariyeen mani butuliya marka riwaayada mani batuliya markaa sheegaysa iyadu waxay sariix ku tao ku caddahay inay tahay imtixaankii oo waxay waafaqaysaa riwaayadan manburiya ayay waafaqaysa marka waxa weye calaa kulli xaal taasna iyaduna waxay noqonaysaa imtixaankii in looga jeedo oo hadday tahay iyo hadday buriya tahayba yeliina waxay noqonaysaa min alwilaaya oo ciddii maamushay baa laga tilmaamaya xadiiskan aynu joogno jacala allahu raxmata miata juzin nusakha qaar waxay qorayaan fii miati juzin nusakha qaarna fiida waa ka saarayaan jacala allahu raxmata ilaahay raxmadda ayuu wuxuu ka yeelay miata juzin boqol qaybood buu ka yeelay oo markaa labadii mafcuul yacni toos loo siiyey ha yeeshe waxaa soo arooray khalqiga iyadoo la tasriixinayo wa ina allaha khalaqa mi'ata raxma yowma khalqa asamaawaati walard allah wuxuu abuuray boqol naxariisood buu abuuray maalintuu cirarkiiyo dhulka abuuruu boqol naxariisood abuuray marka mid buu dhulka u soo dejiyey sagaal iyo sagaashankii kalena aakhiru u kaydiyey raxmadan loogama jeedo raxmadii sifada ilaahay ahayd lagama tilmaamayo waa raxmo makhluuqa ah oo la abuuray sifada ilaahay ee sifatu raxma makhluuqa ma aha oo sifaatka ilaahay waa hayru makhluuqa sifaatka ilaahay makhluuqa maaho lama abuurin shuraxda qaarkood mowdican si kalay mareen oo waxay yidhaahdeen waa ficiloo maadaama markaa waxa weeye ay ficil tahay naxariisadka la naxariisanayaa yacni sida loo sheegay in markaa waxa weeye loo soo darrisiiyey waa saas ama loo abuuray taasina waxay ku dhisantahay ictiqaad ku saabsan sifaat alafcaal in la yidhaahdo waa makhluuqa dariiqadaasina waa dariiqo qaldan weeye oo yacni qolyaha ashaacirada ayaa waxay maraan in markaa waxa weeye sifaatu lafcaalka badankooda waxay maraan sifaat yacni afcaal ficillo ilaahay lagu sifaynayo oo la odhanayo waa sifo rabbi u sugnaatay oo aan makhluuqo ahayn ee rabbi ku sifaysnaa in marka waxa weyaan ayna jirin oo waxay leeyihin ficilkii iyo mafcuulku waaba isku mid waa qowl hariib ah waxaana la garanayaa ficilki iyo mafcuulku inay kala duwan yihiin samaynta iyo la sameeyuhu way kala duwan yihiin oo ficilku waa mafcuul marka abuuristu iyo la abuuruhu waa kala duwan yihiin haddaba waad dareemaysaa waad garanaysaa yani waxa weeye masderka iyo waxa weeyaan mafcuulku inay kala duwan yihiin oo haddaad marka eegto yani waxa weeye masalan xagga makhluuqa waxay hadda yani marka garan karaan darbiga iyo madruubka inay kala duwan yihiin garaacis iyo la garaace hadda maragta samayn iyo la sameeye yani waxa weye waa mid marka la idraakayo la garanayo naxariisadka la naxariisanayo iyo loo naxariistuhu waxa weeye waa kala duwan yihiin marka waxa weeye yacni sifatu raxma allah waa ku sifaysan yahay sifaatka ilaahayna sifaatu lafcaal iyo sifaatu daatba way u qaybsamaan labada qayboodba rabbi waa lagu sifaynaya sida ilaahay sifaatka sifaatka daatadiisa aan cid ula mid ahayn oo sifo la mid ayna jirin sifaatkiisa ayaa sifaatka afcaashiisana sifaatka afcaashiisa ana ficilada ana aan markaa cid la midi aanu jirin oo ficilka ilaahay oo kale cid markaa samayn kartaa ma jirto oo ficilka ilaahay ficillada kale ma shabaho sida daatadiisu dawaadka kale ayna u shabihin sifaatkana meel keliyaa la wada marinayaa marka khulaasadu waxay tahay calaa kulli xaal waxaa jirta mas'alo ay culammadu sheegaan oo ku saabsan ee sifada mutacallaqeeda in magacii sifada lagu magacaabo imka alraxma waa sifa ilaaha raxmaanka u sugan sifadii marka waxa weeye raxmada ahayd ee ilaaha raxmaanka u sugnayd ayaa marka waxa weeye aasaartii ka dhalanaysay ama mutacallaqaadkeedii waxaa lagu magacaabaya iyadana raxma lagu magacaabaya raxma ayaa lagu magacaabaya waa aasaartii raxmada ka dhalanaysay calaa kulli xaal xadiisku tuu sheegayaa waa raxmad makhluuqa ah ayaa laga tilmaamayaa oo boqol qaybood ah yacni marka ayaa laga tilmaamaya boqolkaa naxariisooda ilaahay abuuray mid kaliyu dhulka uga soo dejiyey laakiin raxmada sifada ilaahay ah iyadu makhluuqa ma aha ilaahayna waaba ku sifaysnaa weligiiba yacni marka shay-an fa shay-an marka naxariisadka uu cid ugu naxariisanayaa taasi waxa weeye mashii'adiisay ku xidhantahay iyo doonistiis laakiin waxa weeye ee ka sifa ahaan midu waxaweye rabbi marnaba ka marhnaa maaha sifatu raxma iyadoo cidda loo naxariisanayo aynay abuurnayn ayuu ilaahay raxmo ku sifaysnaa sida waxa weeye marka iyadoo cid la abuuray aynay jirin inuu ilaahay wax abuuro siduu ugu sifaysnaa haddamaaragta oo aan marka waxa la odhanayn sifada jirsiinta iyo abuuristu ilaahay waa u soo darido markii hore markaa uma suuragal ah inu wax abuuro lama odhanayo waxaa la odhanayaa mar walba ilaahay qaadir wuxuu ku ahaa inuu wax abuuro ya abuurista wax abuurayaana mashii'adiisay ku xidhnay ee maaha kamaalka markii hore inuu ka dhinnaa oo markii hore aanay u sugnayn oo mustaxiil markii hore ay ka ahaan jirtay inuu wax abuuraa ama marka waxa weeye marka hore aanu e, abuuristu aynay suuragal u ahayn yacni markaa lama odhanayo waxaa la odhanayaa rabbi waxa weeye sifaadkiisa mar walba waa ku sifaysnaa laysa bacda khalqi lkhalqi istafaada isma alkhaaliqi wala bacda ixdaasi ilbariyati istafaada isma albaari waa ka odhanaya abu jacfar aaxaawi abu jacfarin aaxaawi waa ka saa odhanaya oo wuxuu tilmaamayaa sifaadka ilaahay inayna marka waxaweyn yani markaa kordhin ya lam yasdad bikownihim shay-an lam yakun qablu min sifatih hadal caynkaasuu tilmaamaya jirsiinta uu makhluuqaadka abuuray ama jiritaanka makhluuqaadku ay jiraan oo qaar jira noqdeen sifo uu ku kororsaday ma jirto oo sifa uguma kordhin ya sifa uguma kordhin iyadoo aanu makhluuqaadka abuurinna khaaliq ilaahay waa ahaa yacni waxa weeye mid markaa mid wax abuuru ahaa oo marka waxa khaaliq ah sifa rabbi u kordhayna ma jirto sifaatkana mar walba allah waa ku sifaysnaa waana ku sifaysnaanayaa macnaha marka waxa u tilmaamaya waa saas yadaa weeye oo sifaatku marka waxayn xaajisan noqon maayaan oo sifo ilaahay u kordhaysaa ma jirto waayo haddii la yidhahdo sifaadaan markii hore rabbi markaa u sugnayn ama mustaxiil ka ahaaba markii dambe markaa mumkin u noqday oo u suuro galay waxay noqonaysaa oo ka laasimaysa kamaal markii hore ka dhinnaa iyo dhammaystiran markii hore ka dhinnaabaa markii dambe u kordhaa ka dhalanaysa yani waxa weeye yacni iyadoo ilaahay mar walba awoodaayey inuu wax abuuro sifada marka waxawa jirsiinta iyo abuuristana uu ku sifaysnaa dee markuu doonuu ilaahay wax abuurayay markuu doonana ma abuurayo markuu doonana ma abuurayo xikmadiisu waxay ku tacalluqday wakhti mucayana inuu makhluuqaadka abuuro makhluuqaadkan inuu abuuro yacni marka waxa weye xikmadiisu ku tacalluqday inuu abuuro yacni markaa shay ayuu abuurayaa markaan xikmadiisu ku tacalluqina ma abuurayo markuu doonu abuuraya markaanuu doonin ma abuurayo waa saas weyi xadiisku wuxuu tilmaamayaa boqol raxmo inuu ilaahay abuuray marka hal raxmad ayuu adduunyada usoo dejiyey oo arlada usoo dejiyey halkaa raxmadii waa tay khalaa'iqdu isugu naxariisanayaan yacnii anwaacda markaa khalaa'iqda kala duwan maaha dadkoo keliya xataa xayawaanaadku raxmaday isugu naxariisanayaan waa raxmadaas waa halkaa raxmo ilaahay soo dejiyey oo hooyadu ay ugu turaysaa ilmaheeda yani waxa weeye e, geenyadu e, gammaanka yaray dhashay e, qoobka markaa inay ku hayso isku taagto waxa weeye waa dhibsanaysaa hadduu kaga dhaco waa ka qaadaysaa waa turisay u turaysa wax markaa dhibaya hadday ku yimaadaan waxay isku dayaysaa in karankeeda ay daafacdo yani xataa marka waxa waxa dhacda xayawaanaadkaasi inay la dagaalamaan marka waxa weeye ay dhal haystaan xataa waxa weeye eh, dugaagga aynay wakhtiyada kale la dagaalami karin wakhtiyada kale dugaagga aynay la dagaalami karin ay wakhtiga noocaas marka waxay la dagaalamaan oo iska celiyaan hashu markay dhasho hadduu waraabuhu markaa ku yimaado inay marka waxa iska celiso daafacday isku daydaa siduu marba ugu soo cararayo hadday marka dambe dhacdo markaysa marka waxa neefkii inuu cuno xaaladda noocaasay jabaysaa lakiin inta neefku nool yahay waa daafacaysaa yani waxa weye xayawaanaadku waxaa la yaqaanaa wakhtiga noocaasa waxa weeye marka yani neefkii ay dhaleen yani cid marka waxa weeye dugaagii ay ku soo weerarto ay doonto neefka inay ka cunto waa marka waxa weye noocu doonaba ha noqdo hal ha noqdo ama sac ha noqdo ama yani marka waxa yani noocu doona ha noqdo waxa weeye wakhtigaas waa weyraxayaa waxaanu doonayaa markiisa markaa si kastaba inuu daaficu doonaya wuxuu daafacayaa waxay tahay waa raxmada daraaddeed waa naxariista u naxariisanaya raxmadaa lagu abuuray ee ardada loo soo deji wey fa min dalika aljuz yatraxamu alkhalqu ya cidda marka waxaa yani dacfiga ama dhibaatada ama dulmiga ama xumaanta markaysa marka waxaan yani lagu samaynayo waxa weeye raxmadaas ayaa sababaysa in loo turo oo loo naxariisto cidda xataa dhibaataysanyada cidiba dhibaato ku samaynaynin waxa weeye nixista laga naxayo ee loo damqanayo ee loo dadaalayo waxa weeye waa raxmadaas wey waa raxmadaas wey hmm. cidda marka waxawe khalqiga u naxariisatana ilahay waa u naxariistaa xadiiska inoo soo socdee jariir ayaynu ku arki doonnaa xadiiska laba boqol iyo afartan waa can nucmaan ibni bashiir radia allahu tacala canhuma yaquul qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nabigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam tara almu'miniina fii taraxumihim wa tawaadihim wa tacatufihim kamasali jasad nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam tara almu'miniina waxaad arkaysaa mu'miniinta fii taraaxumihim isu naxariisadkooda isu naxariisanayaan wa tawaadihim iyo jacaylka isjecel yihiin wa tacaatufihim iyo tudhista isu turayaan ee waxaweeye markaa iskaalmaynayaan cadfigu waxa weeyaan arraxmaddii oo kale weeye marka waxa weeye in marka yacni cid cid markaa ay wax u tarayso oo ay ku kaalmaynayso oo naxariisad ay ugu naxariisanayso ayaa tacaatuf ku noqonaya ka masali jasad yacni markaa jidhka xaal ay la mid yihiin sifadiisa ay la mid yihiin ayaad ku arkaysaa ama waxaad ku ogaanaysaa aad ru'yadaba ku fasirto cilmiya oo wejiga si fiican ah tara almu'miniina waxaad ogaanaysaa mu'miniintu fii taraaxumihim xagga isnaxariisadkooda ay isu naxariisanayaan gudihiisa naxariisadka ay isu naxariisanayaan gudihiisa wa tawaadihim iyo jacaylkay isjecel yihiin iyo wa tacaatufihim yacnii turista ay isu turayaan ay iskaalmaynayaan ka masali jasad yacni markaa sifada markaa jirhkoo kale inay la mid yihiin baad ku ogaanaysa ida shtakaa cudwun hadduu cawdo xanuunsado xubin jidhka ka midii tadaacaa lahu saa'iru jasadihi waxa isu yeedhayaa jidhkiisi kalea isu yeedhaya saa'ir waa bimacnaa baaqi wuxuu isugu yeedhayaa bisahari soo jeed iyo walxuma iyo xumad buu isugu yeedhaya bisahari soo jeed ayuu isugu yeedhayaa uu la soo jeedo walxummaa iyo xumadu markaa yacni markaa la xumadoonayo ayuu isugu yeedhaya xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa dadka mu'miniinta ahi inay isu naxariisanayaan inay isjecel yihiin inay isu turayaan inay iskaalmaynayaan bimacnaa waajibku inuu sidaa yahaa laga tilmaamaya hadday cidi samayn weydo waa naqsi iimaanka ku yimid daraaddeed waxaa laga tilmaamayaa sharcan inay sidaa yeelaan inay tahay oo waxa weeye ay isu naxariistaan oo ay iskaalmeeyaan oo ay isu tudhaan yacni markaa sidaas markaa inay tahay marka muuminiintu waxay ka dhigan yihiin jidh qura qof jidhkii oo keliyay ka dhigan yihiin riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan ka masali jasadin waaxid sidii hal jidh oo kaley ka dhigan yihiin qofka keliya jirhkiisu way isu damqanayaa dhibaatada xubin ku timaadaa inta kalena waa saamaynaysa imka wax kale iska daaya haddii ciddii ku xanuunto ciddi ya adnaa shay oo jidhkaaga ka mid ah hadday ku xanuunaan dee waxa weeye inay intii kale iska raaxaysato jidhkoo iska seexata ma suuragal aha oo xubintaas ku kaarto meeshii lagaa qabta waa meeshii kale xubin yaroo jidhkaaga ka midi eh, hadday ku kaarayso ku xanuunayso habeenkaa laba indhood isu keeni mayso jidhkii kale waa la soo jeedayaa waa la damqanayaa xanuunkaasaa saamaynaya hurdo ma ladayo waayo xanuunkaa hurdada u diidaya jidhkiina waa isku yaallaan jidhkiina waa isku yaallaan waa tusaale cajiib ah aada ula yaabbadaan bimacnaa jirkaasi siduu isugu damqanaayo ee dhibaatadu u wada saamaynayso oo uu marka isla soo jeedaayo oo xumadda markaa ku timaaddaa xubin inta kalena ay saamaynayso yacni saasoo kale mu'miniintu waa inay noqdaan oo haddii qaarkood ay dhibaataysan yihiin kuwa kalena waa inay la damqadaan waa inay kaalmeeyaan waa inay markaa raxmad iyo markaa waxaa cadfi ula yimaadaan waa inay marka waxa weye waxay u qaban karaan waa inay marka u qabtaan waajibkaasaasa yani waxa weye waxaa laga hadlayaa isku xidhnaanshaha muuminiintu isku xidhan yihiin sababtuna waxay tahay iimaanka isku xidhaya marka daafica iimaanka keensanaya iska daa wax kale waxaa la gaadhsiiyey dee in marka waxa weeye khayrka uu qofku jecel yahay walaalihiisa mu'miniinta inuu la jeclaada inay tahay waajib sharci hadda sunne maaha khayrka uu naftiisa u jecel yahay khayray dunya walaakhira khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba waajib waxaa ku ah walaalihiisa mu'miniinta ah inuu la jeclaado waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi midkiin iimaan lagama helayo oo bimacnaa iimaankii kaamilkaa la iman maayo kamaalkiisii waajibkaaha heli maayo xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi ilaa uu walaalkii la jeclaado walaalkiisa muslimka ilaa uu la jeclaado maa yuxibu linafsi waxa uu naftiisa la jecel yahay kuma gaaraho keliya taacaadka waxaa soo gelaya khayray dunya walaakhira ya riwaayo saxiixa aan ku sugnayn laakiin iyaduna qawiye oo haabitaay waxay sheegaysaa min alkhayr ziyaada ah laa yu'min axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr khayrkana waxaa loo jeedaa khayray dunya walaakhira yacani cibaado badan iyo taaca sidaad naftaada uga jeceshay muuminiinta waa inaad la jeclaataa cilmiga sharciga sidaad naftaada uga jeceshay walaalaha waa inaad la jeclaataa yacani waxa weeye aqoonta cilmiga iyo qumanaanshaa inaad la jeclaato ayaa laazim ah inaad jeclaato marka waxa weeye adigu inay ka hooseeyaan ya oo kamaalka markaysaga adigu aad la gaar noqoto nooc kamaal ah iyaguna ay noqdaan duuna dalik waa naqsi waa inaad la jeclaataa inay waxa weeye gaadhaan yacni kamaal heerka ugu sarraysa suuragalka u ah khayrka adduunye laftiisa waa inaad la jeclaataa hadday taran tahay hadday xoolo xalaala tahay hadday waxa weeye markaa eh, waxyaalo kale tahay oo wanaagsan marka khayray dunya wal soo geli taasaa soo gelisa marka iimaanka laga nafiyanayna waxaa loo jeedaa kamaalahu lwaajib kamaalkiisii waajibka abaa loo jeeda kamaal mustaxaba loogama jeedo waayo sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu sheegay nusuusta kuma soo aroorin kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam inta iimaanka cid laga nafiyo aliimaan haddana in loo jeedo kamaalka mustaxabka marnaba kuma iman buuli ya ee wuxuu u yimaadaa iimaanka nusuusta lagu nafiyaa hadalka ilaah iyo hadalka rasuulka sala allahu aleyh wasalam ama in la nafyinaayo asalkiisa oo laga tilmaamayo xabad iimaanaba ma lehe kufri baa markaa meesha ku sugan ama nifaaq ictiqaadi ah ama waa in loo nafiyaa kamaalkiisa waajibka ah yacni saas marka mu'miniintu inay khayrka isla jeclaadaan waa arrin muhima wey ma inay isu damqadaan waa arrin muhima wey waxaa jira xadiis lasoo wariyey oo sheegaya man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa minhum kan ku haminin oo ka warwarin markaa eh, umuuraha muslimiinta kama mid ahaa xadiiskaasi ma sugna yaday dhacdo in aada loo soo qaato oo markaa waxa weeye eh, yacni markaa uu shaacay oo uu ka mid yahay min almashhuuraat waxyaalaha caanka uu ka mid yahay haddana ma sugna laakiin dee sifo fiican weeye markaa inuu muslimiinta arrinkooda hamigeliyaan oo wanaaggii uu la jecel yahay oo markaa dhibaatada ku timaadaa ay xanuujinayso waxbaa laga qaadanaya de xadiidkan iyo e, adilada la midka adilada kale laga qaadanaya adilada kale ayaa laga qaadanayaa inay mu'miniinta isu dabqanayaan laakiin taa macnaheedu ma aha damqashada isku damqanayaan inuu waxaweeye ka fakeraadda axwaasha muslimiinta uu ka fekerayo inuu naftiisii dayaco oo camalladii wixii ku waajibkaa ka tago isagoo u xanuunsanaya dhibaatada muslimiinta ku dhacaysa haddana waxa weeye waa inuu ogaadaa in weeye dhib kastaba inuu faraj ka dambeeyo fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran yacni shiddo kasta faraj baa ka dambeeya waana inuu ogaadaa mustaqbalku inuu diinka islaamku leeyihi oo muslimiintu nasriga ay heli doonaan si kastoo gaala u calan wallaysaba waa inuu ogaadaa in waxaweye dhibta laga bixi doono ya si kastoo gaalo markaa muslimiinta u xasuuqaanna muslimiinta ma dhammayn karaan waxaanay noqonayaan marka dambe in waxaweeye nasrigii yacni inay helayaan wacdiyadii iyo ballanqaadadii nebigu calayhi salaatu wasalaam ballanqaadayna waa dambeeyaan wax badan baa dambeeya wax badan ayaa dambeeya marka waa laga bixi doonaa dhibaato kastoo dhacdaba saas aawadeed in niyada bakti ka dhigo uu yidhahdo marka waxa weeye eh, yacni markaa gaalunbaa iska calowallaynaysa oo waxa weeye markaa eh, yacni uu ku mashquulo axwaashaa siduu markaa uga murugoonaayo oo naftiisi deed u dayaco camalfalkuu camal falayay munaasib maha waa in isaga wixii sarraa iyo dadaala la yimaadaa muslimiintana u duceeyaa wuxuu qaban karo qabtaa ciduu marka kaalmayn karo ee dhibaataysan hadduu kaalmayn karo ee kaalmeeya si kale haddaan u kaalmayn karin waa inuu u duceeyaa ya waa inuu u duceeyaa hadduu gaari karo waa inuu sabirsiiyaa inta iyagoo diinta ku quman dhibaatooyin ku dhacayaan iyagoo diintoodii haysta oo iimaan ku dhimanaya intay dhibaatooyin ku dhacayaanna dhibaatadaas de waxba yeeli mayso kolliba waa dhiman lahaayeen haddii waxa weeye diinka iyagoo haysto marka waxana ay dhintaanna oo la dilana dee dilka la dilay kafaaru u noqonayaa dembiyaa lagaga daadinayaa kollaybana waa dhiman lahaaye ma-aalkooduna dee jannu ku dambaynaya hadday iimaankii ku dhintaan ya haddii waxa weeye markaa darajo kamaalaya oo ku sugan ay dhintaanna dee jannadaabay hor ka gelayaan jannadaabay hor ka gelayaan laakiin dhibaatada sii weyni waxay tahay in musiibadu xagga diinta ka hadhaysho oo cadowga yacni markaa insiga ahi ruux hadduu ka qaalib noqda baa la yidhi shayaatiin alinsi laakiin diinkiisi qofka u dhowran yahay dee waxba saasay yeeli maayaan waxba saasa ma yeelayaan waxa ugu weynay ku samayn karaan waa inay dilaan awalbana waa dhiman lahaa man lam yamut bisayfi maata bikayrihi tacadadat ilasbaab waalmowtu waaxidu kaanseef ku dhimanna wax kaleba waa ku dhiman lahaa asbaabta ayaa markaa tacaduday laakiin geeridu waa mid qura geeridu waa mid qura laakiin shaydaanka jinniga ahi qofka uu ka qaalib noqdo oo kaasi uu dilo dee diinkiisii uu ka kaxeeyey dilista waxaynuga jeednaa inuu diintiisii markaa waxbay ka saaro dee ka waxa weeye guuldarrada weyni ku dhacday waa kaas waayo dee dhibta adduunyada ku dhacday oo diinkii in laga kaxeeyey ah dhibaatooyin kalena ay dhici kartaba inay u raacaan waxaa markaa ku dhacday musiibatu masaa'ib wuxuu ku dambaynayaa naar kufri hadduu ku dhinto ilaaba ilaa naar buu markaa waxaa gelaya kuna waaraya abad alaabaad waa midaan uka baxayn hatuu ladnaan adduunye xataa ku sugan yahay dee maxay u tageen ladnaan adduunya oo maalmo kooban ah ya mukadara bilaalaam xataa haddii marka waxawan yani nicmo adduunya loo dhammeeyo dee nolol cidhiiriyu ku noolyihi xataa haddii la yidhaahdo marka waxa fardan la qadaro inaanu nolol cidhiiriya ku noolayn adduunyada maba dhacayso hadduu marka gaalnimo ku dhaco inuu nolol cidhiiriya ku noolaan waayaay dee maxay u taraysaa maalmo kooban inuu raaxo ku yaro noolaada iyo nicmo nicmo adduunyo kollayba nicmo adduunyo dee dhibaatooyin baa ku lamaan ya diindarro qofku marka hadday ugu timaadana dee waxa weeye noloshiisu waa cidhiidi werwer iyo walbahaar iyo dhibaato shidada yar uma adkaysan karo marka dee naar abadiya u dambaysa marka musiibada weyni waa xagga marka waxaweye diinka qofku marka waxa diinkii inuu ka kharibmo oo tadayunkiisii marka waxaweeye uu meesha ka baxo musiibada ugu weyne musiibatu masaa'ib waa taas walaa tajcal musiibatana fii diinina halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk